bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacdu in sha allahu tacaala waxaan halkan ka gelaynaa <clears throat> daraasada ama daraasaynta kitaabka la yidhaahdo alfusuul fii siirati الrasuuli salى اllahu عalayh وآlihi waslm fasallo ku saabsan taariikhdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa kitaabka iyo mu'alifkiisa wax yar ayaan insha allahu tacaala dul istaagaynaa siirada maadadanna siirada la yidhaahdana si guud ayaanu iyadana insha allahu tacaalaa waxa ay tahay iyo sida looga qoray iyo wax yar baan iyadana is-agtaagaynaa insha allahu tacaala kadibna kitaabka ayaan gelaynaa awalan maaddadan siirada la yidhaahdo <clears throat> luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa alطariiqatu waالsunnatu xamiidatan kaanat aw damiimatan siira haddii aada maqashaan macnaheedu waxaa weeyaan dariiqo ama jid la maro dariiqadaas la marayo ama ha toosnaato ha wanaagsanaato ama ha fool xumaato ha qalloocnaato waa marka luqad ahaan laga hadlaayo siira marka la yidhaahdo laakiin middan aan daraasaynayn iyada mada xumaba assiiratu haddii la yidhaahdo qofka muslimkaa markiiba waxaa ku soo dhacaayo siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa dariiq toosan iyada marka luqadda marka luqa ahaan marka waxaa la yidhaha assiiratu hiya ariiqatu waa waddada jidka ama waxaa la yidhaahdaa hiya alxaalatu allatii yakuunu calayha alinsaan siira waxaa weeyaan xaaladda qofku uu ahaanayo hiya alxaalatu alatii yakuunu calayha alinsaan qofku xaaladda uu ku sugan yahay xaalad hagaagsanee xaalad xunba waa noqon kartaa siiratu fulaan hebel siiradiisii hebel kale siiradiisii bimacnaa xaaladiisii uu ku taagnaawo isdilaaxa ama eray bixinta marka diinta maadda ahaan looga hadlaayo maaddadan eray bixinteeda waxaa la yidhaahdaa macrifatu jamiici axwaali اnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga xaaladihiisa dhammaantood oo la garto cilmiga lagu baaro ama lagu ogaado axwaashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cala atafsiil si kala dhigdhigan laga bilaabo mundu wilaadatihi markuu dhashay ilaa wafaatihi uu dhegi uu geeriyooday iyo wamaa yatasilu bidalika wixii la xiriiro dhan asiira marka haddii aad maqashaan macnaheedu sidaa weeyaan macrifatu jamiici axwaali اnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam xaaladihii rasuulka dhammaanteed in la aqoonsado cala atafsiil si kala dhigdhiganna loo aqoonsado mundu wilaadatihi ilaa wafaatihi markuu dhashay ilaa iyo markuu dhintay laga gaaro wamaa yatasilu bidaalika iyo wixii arrintaa la xidhiiro tacriifkeeda halkaasaan uga baxaynaa marka isku soo koob asiiratu nabawiya marka la yidhaahdo waa taariikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii markuu dhashay laga bilaabo ilaa markii uu dhintay ayb ahmiyadda marka siyaradu ay leedahay waxaan marka ahamiyaddu ay leedahay waa qaybta labaad oo cilmigan marka siirada in laga ogaado aan rabo ahamiyatu siira meelo badan bay ku caddahay ama yacnii fawaa'id fara badan ama ahamiyad badan bay leedahay ahmiyadaha waxaa ka mida ah kow in nebiga lagu daydo calayhi salaatu wasalaam isaga ku dayashadiisana aaday muhim u tahay maxaa yeele alla wuxuu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaa ilaahay jeceshihiin oo aad leedihiin allaan jecelnahay fattabicuunii aniga iraaca ullah allah waa idin jeclaana alle maxabbatullaah ayaa waxaa laga helaa raacista nebiga haddaan la aqoonin marka oon taariikhdiisa waxba aan laga garanaynin ma la raaci karo qofku qof uunan aqoonin waxaa la ogyahay inuusan raaci karin walidaalika nimba ninka uu ku dadaalo ee uu jecel yahay taariikhihiisu aad u raadiyaa iyo habnololeedkiisa waana iska dhigdhigaa markaas nacam taa marka waa midda koowaad weeyaano aliqtidaa'u biاnnabiyi sala اllahu calayh waali wasalam midda kale waxaa weeyaan ay keenaysaa siirada aqoonta loo yeesho ama barashada la barto adduma'niinatu calaa qalbi اlmuslim qofka muslimkaa qalbigiisu waa ku xasilaan uu ku degayaa qalbigiisa taana ilaahay baaba nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu alla uga sheekeeyey qisooyinka ambiyadii nebiyaalkii hore qisooyinkoodii asbaabaha alla uu uga sheekeeyey wuxuu ku tilmaamay in nebiga qalbigiisa lagu dejiyo oo uu ku xasilo wa kullan naqusu calayka min anbaa'i arusuli maa nuhabbitu bihi fu'aadak wa jaa'aka fii haadihi alxaq suuratu huud oo ambiyadii ambiye fara badan ama rusul badan taariikhooda lagu soo xusay ayaa alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qisooyinkaa markii la dhammeeyey wa kullan naqusu calayka min ambaa'i rusul waanu kuu qisaynaynaa mid kasta oo akhbaarta rususha ka mid ah akhbaarta rususha mid kasta oo yani akhbaartiisa yaannu kuu qisaynaynaa oon kuu sheegaynaa maa nuhabbitu bihi fu'aadaka wax aan qalbigaaga ku dejinayno ku sugayno nebiga isoo qalbigiisu sugan yahay haddana waxaa loogu siyaadinayaa ama loogu sii sugayaa in looga sheekeeyo taariikhihii ambiyada isaga ka horreeyey waxay u keenaysaa in isaguna uu aad u sugnaado sabarsiinay u tahay innaga marka isaga taariikhdiisii waxay noo noqonaysaa marka qalbiga ama iimaanka qofku wuxuu ku sugnaado oo uu markaa ku xasilo ayb waxaa kaloo ahmiyadda siiradu ay leedahay ka mid a axkaam badan oo shareecada ka mida siirada lagu ogaadaa maxaa yeelay nebiga noloshiisa waa diintii uu dabaqayay dabaqaaddaa marka diinta waxay keenaysaa in axkaam badan sidii loo dabaqi lahaayba siirada laga ogaado walidaalika caaisha radi allahu canha markii la su-aalay waxay tidhi kaanat khuluquhu lqur'aan nebiga dabeecaddiisu ama eh, habdhaqankiisu qur-aankuu ahaa marka qur-aankii aad akhrisanaysood maqlayso isagoo dabaqan oo la dabaqay ayay siiradiisu marka tusaale u tahay oy bixinaysaa taa marka waxaa lagu ogaanayaa waxaa weeyaan axkaam badan sida alla uu u rabo siirada baa laga ogaanaya oo alla sida uu u rabo hadda waa aqiimu salaata salaaddii ahmiyaddeeda oogitaankeedii habkii u sameeyey safarada markuu u baxoo kale si u tukan jiray oo kale siiradiisaa laga ogaanayaa nebigu waa safray halkaa buu aaday salaaddii waa gaabiyey taa waa isku daray aadaan buu u sameeyey laba iqaamuu sameeyey kulluhu siirada iyo taariikhdiisaa laga ogaanaya axkaam badan waa laga ogaanaa waxaa kaloo siiradu ay aad qofka uga kaalmaynaysaa mujtahidka ah waxaa la yidhaha macrifatu annaasikh waalmansuukh aayadaha la nasakhay iyo kuwa wax nasakhay siiradaa lagu ogaadaa haddaan taariikhdiiba la garanaynin lama ogaan karo taariikhdiisii marka waxaa lagu leeyahay marka rasuulku sidaa buu yidhi isagoo qhaswada ama dagaalkaas ku jira haddana isagoo meeshaas joogo nebigu sidaan buu yaalay labadan middii dambaysay siiradii iyo taariikhdii iyo khasawaadkii baa laga ogaanayaa <coughs> axkaamtana aad bay wax ugu tartaa arrintaa iyada waxaa kaloo ka mid a ah ahamiyada siiradu ay leedahay macrifatu calaamaati nubuwa nebiga calaamadaha isaga uu lahaa iyo mucjizaadkiisa in laga ogaado sayradii waxaa lagu dhex ogaanayaa mucjizaadkii nebigu uu lahaa mucjizaadka iyo calaamaadkaas calaamaatu nubuwahana qofka iimaankiisu waxay ku keenaysaa iimaan oo iimaankiisay kordhinaysaa oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam isaga laftirkiisa ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo duulaan iyo dagaal aaday ayaa nin dagaalka uu ku dhaawacmay wacdaro fara badan markaas gaalada ku dhigay saxaabadiina ay aad u ammaaneen oo ay yidhaahdeen ninkan inta aan maanta ka helnay hebel badana markaasuu nebigu yidhi huwa fi nnaar ninkaani waa ahlu naartuu ku jiraaba markaabay aad u yaabeen saxaabadii waa nin baa baxay ninkiibuu aad u raacraacay markii dambe wuxuu arkay nabar dhaawaci soo gaaray kaarkiisa inuu u adkayso waayey u sabri waayey waran oo markaa dhulka saas u saaray dabadeed xabadkiisa labada naas dhexdooda uu geliyey hal mar uu ku booday marka halkaa kalena uu uga dhex baxay waranka oo sidaa uu ku dhintayoo nin naftiisii dilayba uu noqday nebiga ninkiibaa u soo sheegay marka arrintii markii loo sheegayba wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah nebigu marka wuu ashaatay waxaan qirayaa yidhi alle waxdaaniyadiisa anna inaan rasuul ahay rasuul alle aan ahay aan qirayaa yidhi maadaama nebi sibuu u sheegay isaga waa loo waxyoonayay ninkan waa ahlu naar sidii bay ku soo baxday marka isagii baa marka waxaa weeyaan ku celiyeyba towxiidkii iyo yacnii waxaa weeyaan risaaladiisii isagoo awalba qirsanaa haddana dib usii qiray ayb taa marka taariikhihiisaasoo la barta waxay keenaysaa mucjizaad iyo umuuro nebigu uu ka warramayo say ahaayeen siduu uga warramay u dhacaayo qofku markuu garto nubuwadiisa iyo risaaladiisa si dhab abuu oo dhammaystiran buu markaa u qalbigiisu ay u gelaysaa waxyaabahaas oo dhan baa marka ahamiyada siirada ka mid a siirada waxaa kaloo fawaa'iddeeda ka mid ah qof inuu ku kala garto diintan dadka ahalka u ahoo jecel iyo diintan cadowgeeda inuu ku kala garto haddaanu siirada aad u fahmin ma kala garan karo diintan yacnii dadkeeda iyo dadka acdaa'da u ah oo siiradii maanta dhan waxaa laga sheekaynayaa nebiga dad cadow u ahaa iyo dad u hiilinaya kuwii u hiilinaya marka macno gaaray leeyihiin kuwii iyaga ka hor jeeday ee had iyo jeer la dagaalami jirayna yahuuddii iyo nasaaradii iyo mushrikiintiina cadaawadooda inta ay la eg tahay yaa taariikhdaa laga dhex garanaya oo mar ay sumeeyaan mar ay yacnii inay ikhtiyaalaan oo gaadmo ku dilaan isku dayaan munaafiqiintii dibindaabyadii ay nebiga ku hayeen iyo kulluhu waxaa weeyaan cilmi un siiradiisa laga barto laga faa'iidaysto way intaa marka ahmiyaadka siirada ahmiyadda siirada ay leedahay markaan uga baxno waxaanu gelaynaa marka kutubta siirada laga qoray siirada kutubta laga qoray way fara badan yihiin magacyo kala duwanna waa leeyihiin waxaa ka mid a kutub loo allifay magacan marka cilmigan magaciisaba loo bixiyey asiira ama kutub kutub almaqaasi almaqaasi duulaamadii nebiga waa siira iyada laftirkeeda waxaa ka mida ah kutubaha siirada laga qoray kutubu shamaa'il <clears throat> kitaabka caanka ah oo alimaamu tirmidi uu leeyahay ah shamaa'il muxamadiya la yidhaahdo yaaba ka mida kuwaa iyaga oo shamaa'il sida kitaabka shamaa'il ulmuxamadiya la yidhaahdo tirmidi leeyahay <clears throat> nebiga axwaashiisa unbuu ka sheekeeya magacyadiisa dadkii muadiniintiisa <coughs> kuwii nebiga u gabyi jiray ilmihiisa xaasaskiisa xataa wuxuu sheegayaa yacnii xayawaanaadkii nebigu uu lahaan jiray magacyadooda iyo asmaa'dooda <coughs> kutubtaa marka ashamaa'ilkaa ka mid a ah, haddaad aragto marka kitaab ashamaa'il <coughs> lagu magacaabayo waa kitaab siira ah tirmidi kitaabkiisaana marka waa ku magacaaban yahay waxaa kaloo ka mida <clears throat> alimaamu albagawi <clears throat> abu abu muxamed alxuseyn bnu mascuud albagawi <clears throat> kitaabkiisa la yidhaha alanwaar fii shamaa'il الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam almukhtaar waxaa ka mida ibnu katiir siiradan hadda aan akrinayno sheekh iska leh wuxuu leeyahay ashamaa'il albidaaya wاnihaaya ayuu qeyb dhan ka dhigay nebiga calayh الsalaatu wasalaam axwaashiisii <coughs> kutubahaas maqaasiduna waa fara badan yihiin ibnu isxaaq kiisa ka mida ah, waxaa ka mid ah muusa bnu cuqba iyo way badan yihiin kutubta ka sheekaysa dalaa'ilu nubuwa ka mida ah, waa alimaamu lbayhaqi iyo uu leeyahay <coughs> waxyaabaha isagu nebiga marka u gaarka la ahaa keliya kutub badanna siiradu way faahfaahisay kuwana way soo ikhtisaariyeen way soo koobeen kuwa soo koobay waxaa ka mid a ah kitaabkan alfusuul fii siirati rasuul iyo kuwo culummadan dambe ay qoreen oo araxiiqulmaktuumka oo kale iyo kutubaha la midka ah oo kale siiradii marka iyagu way soo koobeen siirada iyo marka sunnada kutubu sunna ama kutubu sunan iyo siira maxay ku kala gedisan yihiin waa qayb kaloo iyadan in la fahmo u baahan maalan sunanu abi daawuud iyo sunanu tirmidi iyo iyaguba nebiga axwaashiisa waa ka sheekeeyaan haddana siirada iyo iyagu maxay ku kala gedisan yihiin waxay ku kala gedisnaanayaan siiradu way ka caamsan tahay kuwaas iyagu axkaam iyo salaada soonka zakada dahaarada nikaaxa meelahaasay ka hadlaan laakiin kuwan iyagu waxaa weeyaan taariikhdii nebiga oo dhan ayay wada gelayaan axkaam gaar ugama hadlaan allaahuma axkaamtu waxay soo qaadanayaan marka ay taariikh soo dhex gasho bis siiradu marka waa taariikh kuwanna waa akaam kutub axkaam furuuqdaasaa marka adiga udhaxayso kitaabkan aan daraasaynayna iyo mu'alifkiisa haddaan marka usoo laabanno kitaabkan waxaa la yidhahdaa alfusuul fii siirati rasuul waxaa iska leh alxaafid abulfidaa ismaaciil bnu cumar bni kaiir sheekha tafsiirka iska leh tafsiirkan tafsiir اlqur'aani اlcadiimka sheekh iskale ayaa leh kitaabka kitaab gaara weeyaan meel lagama soo qaadin kitaabkan albidaaya wanihaaya weyne taariikhda ah lagama soo dhex bixinin waa mid uu gaar u alifay laba qaybood uu kitaabku ka kooban yahay qayb waa siiro axwaashii nebiga dhalashadiisuu ka bilaabayaa ilaa iyo dhimashadiisa qaybta labaad ama fasalka labaadna wuxuu ka hadlaa khusuusiyaatu rasuul waxyaabihii nebiga uu la gaarka ahaa iyo axwaashiisa ayuu ka warramaa ayb iyo waxyaabaha mucjizaadkii la siiyey ayuu kuu sheegayaa labadaa qaybooduu ka koobnaa khusuusiyaadka rasuulka oo qaybta dambe ah iyo qaybta hore oo nebiga dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa oo koob kooban <coughs> kitaabku labadaa qaybood buu ka kooban yahay alfusuul fii siirati rasuul qayb siirada ku saabsan iyo qayb ku saabsan khusuusiyaat rasuul oo iyadana maado aad muhim u ah axkaamtana muhiim ku ah sida kalena markaa iyadu muhim ku ah mualifka kitaabka qoray waxaa weeyaan alimaam alxaafid abulfidaa ismaaciil bnu cumar ibni kaiir aad marka isagoo magacaasu aad caan ugu yahay oo marka loo yaqaanaa waxaa la yidhaahdaa fidaa cimaaduddiin ismaaciil ibnu cumar bni kaiir wuxuu ku dhashay majdal qaryada la yidhaahdo oo ka mida meelihii laga xukumi jiray dimashq meel dimashq agteeda ayuu ku dhashay sanata ixdaa wa sabcimia toddoba boqol iyo kowdii buu dhashay hijiriyada toddoba boqol iyo kowdii ayuu dhashay qarnigii sideedaad bilowgiisiibuu dhashay aabbihii meeshaabuu khadiib ka ahaa dimashik ayuu usoo soo wareegay sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo toddobo isagoo lix jir ah ayaa dimashq uu yimid walaalkii ayuu la yimid xafida alqur'aana ibnu katiir qur-aankiibuu xifdiyey isagoo cumrigiisu uu toban sano jiro markuu toban jir ahaa qiraa'aadka qur-aankana wou akhriyey tafsiirkana aad ayuu markaa ugu noqday caan wuxuu guursaday alxaafid abulxajaaj almizi gabadhiisa zaynab la dhihi jiray ninkaa yacni caanka ah wuuna laasimay cilmiga xadiidkana uu ka qaatay isaga ayuu ka qaatay shaykhulislaam ibnu taymiya ayuu la saaxiibay cilmi aad u badan buu ka qaatay aaduuna ugu nusreeyey uguna gargaaray markii u dhintayna isaga iyo abulxajaaj ayaa dhaqeen shaykhulislaam ibnu taymiya isaga sababtii sababtiina waa lagu imtixaanay ayb mutuunta xifdigeeda iyo asaaniidda iyo cilalka iyo cilmu rijaalka iyo taariikhdana aad ayuu u bartay madrasooyin badanna isaga ayaa tawaliyey oo madax ka noqday oo isaga markaa sheekh ka ahaa madrasooyinka waxaa ka mid ah almadrasatu asaalixiya ee iyada markii alimaamu dahabi uu dhintay isaga ayaa ka qabtay halkaasaana marka cilmiga uu ku faafin jiray madrasooyinkani waxay ahaayeen yacni madrasooyin oo rag a'immaa waaweyn ay markaa hayn jireen marka dahabi baa ugu horreeyey isaga ayaa markaa qabtay daarulxadiid alashrafiya oo ibnu salaax iyo alimaamu nawowi iyo ay joogi jireenna waqti isaga ayaa marka ay soo martay waqti waqtiyada ka mida taqyudiini taajuddiini subki markii uu ka dhintay isaga ayaa tawaliyey oo markaa qabtay madrasadaas kutub badanna waa alifay culummadana aad bay u ammaaneen kutubaha uu qoray tafsiirkan ibnu katiirka ka mida waxaa ka mida ikhtisaaru culuumi alxadiid kan aan hadda akhrisanayno siiradan baa ka mida taariikh kaloo weyn oo albidaaya walnihaaya la yidhaahdo uu ka soo bilaabay bad-ulkhalqi ilaa iyo uu taqriiban keenay wakhtigiisii iyadana wuu qoray oo mujaladaad fara badan leh kutubaha faraha badan buu leeyahay shuyuukhdiisa abulxajaaj iyo ibnu taymiya iyo alimaamu dahabi iyo rag badan baa marka shuyuuq usoo ahaa isaguna arday badan ayuu kiciyey ibnu xajarna waxa uu yidhi musanafaadka ibnu kaiir uu qoray intuu noolaa iyo markuu dhintayba waa laga faa'iidaystay ilaahayna cilmigiisa dadka wuu ku anfacay wuxuu dhintay maalin khamiis ah lix iyo labaatankii shacbaan toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afartii toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afartii macnaheeda saddex iyo toddobaatan sano ayuu ku dhintay oo isagoo toddobaatan iyo saddex jir abaa ah la oofsaday uu dhintay qabrigiisuna dimishik ayuu ku yaallaayo waa mashhuur ayb kitaabka marka aan gelayno labadaa qayboodu ka kooban yahay isagana waxaan u doorannay kitaabkani waa dhowr macno macnaha koowaad waxaa weeyaan waa siiro kooban kow macnaha labaad ee kitaabkan u dooranay waxaa weeyaan mu'alifkiisa waa culummadii hore haddana lagu yaqaano taxqiiqa taariikh iyo tafsiir iyo xadiid yani cilalkiisa iyo fiqhi intaba waa lagu yaqaanay iyo luqadda marka isagoo imaamkiisiio marka aada ragga ugu sarreeyey ka mid ah maktabaadka yacnii kutubaha dadka muslimiinta ay akhristaan ragga ugu caansan ka mid a ah, darteedna waa usoo doorannay macnaha kale waxaa weeyaan qaybta labaada uu xambaarsan yahay oo khusuusiyaadka iyadana oo dadka siirada akhriya xataa aynan aad u akhrininba qaybahaas wuxuu mucjizaadkii nebiga iyo waxyaabihii ula gaarka ahaa in markaa la faa'iideeyo aaday muhim u tahay ayb iyo isagoo marka cibaaraadkiisu ay sahlan yihiin gaagaaban yihiinna ayb dariiqada marka aan ku wadi doonnana waxay tahay kitaabkaan akhrinaynaa meelihii marka u baahan Eh, in tafaasiil laga bixiyo tafaasiil baan ka bixinaynaa in allahu tacaala <clears throat> bismi illaahi araxmaani اraxiim xasbiya allahu wakafaa kitaabka qofkii qoray culammadii hore waa yeerin jireen kutubaha ama waa laga qori jiray marka ninkii kitaabka ka qoray ayaa hadalkan dhahayna qaala shaykhuna alimaamu alcaalimu alcallaamatu cimaad اddiin abulfidaa ismaaciil bnu cumar bni kaiir ashaaficiyu waxa uu yidhi sheekeennii marka waa ardaygiisii baa kitaabka dhigay marka ibnu kaiirna waa yeeriyey kitaabka cimaaduddiin waa naanaystiisa abulfidaana waa laqabki waa kunyadiisa ismaaciilna waa magaciisa ismaaciil ibnu cumar bni kaiir ashaaficiyu madhabtiisuna waxay ahayd xagga furuucda kaana shaaficiya almadhab ayuu ahaa walidaalika kutubaha iyo madhabka aad buu u yaqaano tafsiirkana waa ku arkaysaa aadowna qaalib uga yahay madhabka shaaficiga ibnu kaiir <clears throat> ayb waxaad arkaysaa marka uu wax kala rajaxayo iyo aqwaasha imaamu shaaficiga jadiidka iyo qadiimka iyo sida u garanaya waad yaabaysa isagoo yarna tambiiha ayuuba xafiday kitaabka tambiiha ee abu isxaaq shiiraazi ayuu xifdiyey axaadiidta isaga daliilka u ahna waa takhriijiyey kitaab la yidhaha irshaad اlfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih ayuu leeyahay marka baaric buu ku ahaa fiqiga dabaqaat اlfuqahaaءi shaaficiyana kitaabu ka qoray culimmadii shaaficiyada ahaydna waa u tarjamay intisaabka marka shaaficiyada loo nisbo sheegto ama fiqi loogu nisbo sheegtaana wax dhibaataa ma laha bal qofku inuu marka horeba fiqhi calaa madhab waaxid inuu inta xifdiyo ama uu kitaab sidaas u xifdiyo u barto dabadeedna marka kutubaha kale markaa ayuu ka faa'iidaysan karaa ama axaadiidta marka saxiixa iyo kuwa daciifka iyo waxa madhabka uu ku saxsan yahay iyo waxa ka yacni markaa uu sawaabka aanuu ku khilaafsan yahay iyo markaasuu ogaan karaa laakiin waa in horta malako fiqhiga aa leedahay marka hore oo furuucdan marka fiqiga dahaarada laga bilaabo ilaa iyo kitaabu ulcitqi qofku hirta inuu masaa'il masaa'il u yaqaano markaa kadib ba wax saxan karaa laakiin haddaan maxaa wax lagu saxdaa haddaan asalba jirin marka fiqigu dhibaatana ma laha bal aas-aaska culuumta isaga weeyaan qofka haddaanu soo marinna oo axaadiidta un markaa uu bilaabo isagoon marka malaka fiqhi aan yeelanin badanaa waxaa ka dhaco marka masaa'il isku eg eg isagoo xaggii xagga u kala wada dharkee marka masaa'il islehna masaa'il aan islahaynna isagoo isku keenayaad arkaysaa marka furuucda fiqiga in la bartaa ama usuusha yani fiqiga usuululfiqiga labadaba in laga daraaseeyo aaday muhim u tahay madhabka shaaficiguna wuxuu ka mid yahay madaahibta fiqiga ee min fuqahaa'i ahlilxadiid ay leeyihiin ayb taasuu marka uu ka mid yahay iyadunawalidaalika isaga marka ashaaficiyu saabaa loogu nisbeeyey sheekhiisa abulxajaajna sidoo kale ayuu ahaa imaamu dahabina kadalika sida ayuu ahaa shuyuukhdiisu saasay u badnaayeen mataca allaahu tacaala bibaqaa'ihi wa fawaa'idihi joogitaankiisa muslimiinta uu dhex joogo dadka allah ugu raaxeeyo fawaa'iddiisa uu keenayna ilaahay dadka allah ugu raaxeeyo aamiin alxamdu lilaahi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa sidaa buu yidhi marka alxamdu ammaan lilaahi allay u sugnaatay dhammaanteed alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allah iskale wasalaamun nabadgelyo calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda ha ahaato alladiina kuwa oo istafaa ou doortay alle nebiyadii ha noqdaan ama dadkii uu u doortay islaamnimada ayb maxaa yeele islaamnimada dadka uu u doortay iyago laftirkooda alla wuu doortay huwa samaakum lmuslimiina min qabl wafii haada wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadihi huwa jtabaakum ilaahay isagaa idin doortay marka wuxuu leeyahay wasalaamu nabadgelyana calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda ha ahaato alladiina istafaa kuwaasoo alla uu doortay alxamdu ammaan oo dhan lilaahi allah iskale xamdan ammaan katiiran fara badan dayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeyey fiihi isaga dhexdiisa kamaa yuxibu rabbunaa rabbigeen sida uu jecel yahay wayardaa u raalli uu ku raalli yahay sida alla jecel yahay raallina ku yahay ayuu alla mahadsan yahay ayb ah, midii marka wuxuu ka qaatay ducadii ninkii nebigu tukanayo samica allahu liman xamida markuu yidhi rabbanaa ah, walaka alxamdu xamdan kaiiran ayiban mubaarakan fiihi kamaa amar sidii markaa uu yidhi kamaa yuxibu rabbuna wayardaa mubaarakan calayhi kamaa yuxibu rabbuna wayardaa waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu cibaadada iyo rubuubiyada iyo magacyada wanaagsan ee tilmaamahana wax shariik kulaa ma jiro shahaadata man qof markhaatidii ayaan markhaati furayaa akhlasa lahu ilaahay u saafi gareeyey akhlasa lahu ou alle u saafi noqday qalbuhu qalbigiisa ruux qalbigiisu alle u saafi noqday markhaatidiisoo kalean markhaati kacayaan towxiidka ka markhaati kacayaan ayb waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah shahaadata man qof shahaadadii ayb akhlasa lahu qalbuhu akhlasa qalbuhu qalbigiisa uu saafigaroobay lahu isaga u saafigaroobay shahaadadiisa oo kale ayaan u marqaati kacayaa alle wanjaabat canhu akdaaru shirki wanjaabat ay ka fogaatay canhu isaga xaggiisa akdaaru shirki shirkiga calowgiisa iyo wasakdiisa ayb wanjaabat canhu qalbigaa xaggiisa ay ka faydantay akdaaru shirki shirkiga wasakhihiisa wasafaa safaa qalbigaasoo saafigaroobay oo ilaahay u saafi garoobay yacnii qof qalbigiisu shirki oo dhan aanu ku wasaqoobin sida uu alla waxdaaniyadiisa uga marqaati kacaan u marqaati kacayaa buu leeyahy marka qofka markaa qof qalbigiisii shirki ku wasakhaysan yahay lama rabo markhaatidiisuna macno ma yeelanayso waxna ma tarayso wa aqara lahu shahaadata man qof markhaatigii ou markhaati kacoo kalaan markhaati kacayaa aqara lahu ilaahay u qiray <clears throat> biriqi alcubuudiyati addoonnimada addoonnimadeeda yacnii addoonnimadii qofkii alla subxaanahu wa watacaala u qirtay shahaadadiisoo kalean alla subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa ka marqaati kacaya wastacaada bihi isaga magan galay min shari shaydaani shaydaan sharkii ka magan galay walhawaa iyo hawada sharteeda qof shaydaan sharkiisa iyo hawadiisa sharteeda alle ka magan galay marqaatidiisa yaan anna waxdaaniyada alle saas ayaanu <clears throat> marqaati kacayaa shaydaankii iyo hawadii buu sheegay sharta ugu waaweyn labadaas sharta shaydaankuna waa khaarijkaaga bannaanka ayay ka imaanaysaa sharta hawadana waa nafsadaadii ku dhex jirtaa walidaalika nebigu marka uu khudbada jimcada ama khudbooyinka khudbooyinkiisa markuu akhrinayo badanaa wuxuu ka bilaabi jiray ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusinaa wamin sayi'aati acmaalina waxyaabihii marka alla ka magangeli jiray waxaa ka mid mida camalka xun iyo sharta nufuusta ku jirto marka naftaadana shar baa ku jirto shaydaankana bannaankuu kaa joogaa shar ayuu kugu wadaa walidaalika shaydaanka iskama celin karay culummadu yidhaahdaan qofka aan ka adkaanin sharta nafsadiisa labadaada kalxamood sharta ku dhex jirto haddii aadan ka qaalib noqonin cadow bannaankaa kama adkaa kartid walidaalika qofku inuu islayliyo istababaro ayay tahay labadii sharood buu marka <clears throat> waashhadu an laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lahu shahaadata man qof markaatidii yani alla u markaati kacaya waxdaaniyada isticaada bihi isaga magan galay min shari shaydaani ka magan galay walhawaa hawada sharkeeda ka magan galay wa tamasaka qabsaday bixablihi xarigiisa qabsaday almatiini ee adkaanta badnaa almunazali la soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa lagu soo dejiyey alamiini ee yanii kii loo aaminaada badnaa ahaa rasuulkiisii yanii la aamini ogaa xaraygii uu ku soo xaraygii isaga korkiisa lagu soo dejiyey qof qabsaday sida u markhaati kaca waxdaaniyada alle sidaasoo kalena anna u markhaati kacayaaba u wadaa watamasaka ku dhegay bixablihi xarigiisa alla xarigiisa qabsaday almatiini ee adkaanta badnaa almunazali la soo dejiyey xarigii baa la tilmaamaya xariggaas adag yaa lagu soo dejiyey almunazali la dejiyey calaa rasuulihi alamiin lagu soo dejiyey muxamadin ahaa khayrilwaraa khalqiga kii ugu khayrka badnaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi daa'iman ilaa yowmi alxashri waalliqaa ammaanta alle nabadgelyada alle korkiisa allah yeelo daa'iman weligii weligeed <clears throat> ilaa yowmi alxashri ilaa maalinta la iskulminayo walliqaa iyo maalinta alle lala kulmayo allaahu markuu alle xaqiisii qirtay nebigii uu ku soo salliyey shahaadadii rasuulkana rasuulkiina uu risaalo u qiray nebigiina uu ku soo salliyey saxaabadii buu soo galay marka wa allaahu allah raalli ka noqdo can asxaabihi asxaabtiisa ilaahay raalli ha ka noqda can asxaabihi nebiga asxaabtiisa wa aswaajihi xaasaskiisa wa duriyatihi ubadkiisii wa atbaacihi iyo intii raacday ajmaciina dhammaantood ulilbasaa'iri ahaa dadkii indheergaradka ahaa ulilbasaa'iri aragtida dheer u saaxiibka ahaa wannuhaa caqliga u saaxiibka ahaa dadka aragtida dheer ee caqliga u saaxiibka ahaa dee <clears throat> nebiga marka laga yimaado saxaabadiisii xaasaskuna saxaabaday ka mid ahaayeen ubadka nebigana aalubeytku fadli bay leeyihiin dadka nebiga aalubeytkiisa ee qaraabadiisa isagu ah muslimiinta ah dadka kale ee muslimiinta ah ixtiraam iyo weynayn bay ku leeyihiin iyaga markaa laa'iq u ah intiiba marka ilaahay buu uga baryey rido ilaahay raalli ahaansha alleh amaa bacdu intaa kadib fainahu laa yajmulu biuli lcilmi fainahu shaniga iyo arrinku waxa uu yahay laa yajmulu uma qurux badna biulilcilmi dadka cilmiga u saaxiibka ah ihmaalu macrifati alayaami annabawiyati maalmihii nebiga calayhi salaatu wasalaam maalmihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam garashadeeda in layska ihmaaliyo laga tago uma qurux badna ayuu yidhi dadka cilmiga leh yani dadka cilmiga leh fahamka u saaxiibka ah maalmihii rasuulka inay ka tagaan oo aanay baranin uma qurux badna ayuu yidhi uma wanaagsana <clears throat> laa yejmulu uma qurux badna biuulilcilmi dadka cilmiga u saaxiibka qabidooda ihmaalu macrifati alayaami alnabawiyati maalmihii nebiga calayhi salaatu wasalaam garashadeeda in la ihmaaliyo oo dhinac layska dhigo sidaa uma habboona watawaariikhi alislaamiyati iyo taariikhihii islaamka <clears throat> taariikhihii islaamka inay garashadeeda inay iska ihmaaliyaanay dhinac uga tagaan uma qurux badna wahiya ayaamihii rasuulka mushtamilatun waxay ka kooban tahay oy koobaysaa wahiya iyadu mushtamilatun mid koobaysa weeyaan calaa culuumin culuum culuumta oo jammatin aad u tiro badan maalmihii rasuulka culum fara badan bay koobaysaa wa fawaa'ida fawaa'id ayay koobaysaa fawaa'idda oo muhimmatin aad muhim u ah laa yastaqhnii ounan ka maarmaynin caalimun caalim canhaa xaggeedaaanu ka maarmaynin qof caalima uusan ka maarmaynin walaa yucdaru aan loogu cudur daaraynin fi lcirwi yacnii ka qaawanaan minhaa iyada xaggeeda laga qaawanaadana yacnii loogu cudur daari maayo qof wax fahmayo walaa yucdaru cudurdaar uma laha fi lcirwi minhaa iyada yacnii ka qaawanaansho xaggeeda laga qaawanaado cudurdaar loo heli maayo waqad axbabtu waxaan jeclaystay an ucalliqa inaan faalleeyo oo aan yacnii qoro tadkiratan xusuusin fii daalika kaagaas yani maalmaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax xusuusin oo dadka xusuusin u noqoto inaan markaa tacliiqiyon qoro ayaan jeclaystay litakuuna si ay u noqoto madkhalan ilayhi meel isaga looga soo galo litakuuna si ay u noqoto madkhalan gelid ilayhi isaga xaggiisa loo soo galo wa unmuudajan yacnii tusaale wa cawnan kaalmo lahu isaga iyo wa calayhi korkiisa uu ku noqdo wa calallaahi ilaahay korkiisa unbaa ictimaadii cuskashadeydu tahay wa ilayhi isagaa tafwiidii umuurahaygaan u bandhiganayaay bandhigayga uu yahay wastinaadii iyo tiirsigayga halkan marka sheekhu muqadamadan wuxuu bixiyey ahmiyaddu ay siirada leedahay wuxuuna yidhi dadka cilmiga leh inay iska iloobaan oy dhinac dhigaan maalmihii rasuulka iyo taariikhihii islaamku soo maray uma habboona oo saa uma qurux badna maalmaha rasuulkuna wahiya mushtamilatun waxay koobaysaa calaa culuumin jamma culuum waaweyn ile nebiga isaga lasoo diray waa tusaale laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana wa fawaa'ida muhima fawaa'id aad muhiim u ah ayay koobaysaa maalmaha nebiga laa yastaqni caalimun canhaa qof caalima uusan ka maarmaynin jaahil iska badda kii cilmiga lahaa ee fiqhiga iyo axaadiidta yaqaanay yaan isagu ka maarmaynin walaa yucdaru looguna cudur daari maayo fi lcirwi minhaa iyada in laga qaawanaado oo ruuxu inuu noqdo qof ka qaawanba taariikhdii rasuulka ayb oo dadka maanta jooga adduunyada islaamka sheeganaya qaar badan ee haddii la yidhaha nebi yo u dhashay aan garanaynin bal xataa yacni dad meelihii nebiga laga soo saaray ee maka agagaaraheeda reer baadiyaha deggan qaarkood baa marka la yidhaahdo yacnii rasuulka ma taqaanaa aanu garanaynin qabiil ahaan yow ahaa nebiga haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa qaarkoodna ay yidhaahdeenba waxaa laga yaabaa inuu bakistaani yahay waa nebigii meeshii laga soo bixiyey agagaarkeeda oon meel dheerba aan u jirin maxaa yeelay ihtimaam ayuunan siinin ninka marka aan nebigu aqoonin wuxuu yahay iimaankiisa uu nebigu rumaysan yahaba khatar ku jira marka ugu yaraan qofku waa inuu ka yaqaana nebiga calayh isalaatu wasalaam inta iimaankiisa oo ugu ansaxayo moxamed ibnu cabdilaahi carab eh, inuu ahaa min waladi ismaaciil suu sheegi doono eh, quraysh uu ahaa bani haashim uu yahay rasuul alla soo diray uu yahay maka laga soo bixiyey madiine uu u hijrooday inaha marka muhimkaa ah qofku waa inu wax ka garanayo nebigii yaa waaya haddii la yidhaha aduusan kale aqoonin ciduu ahaaba carab iyo cajab miduu ahaa haddaanu kala garanaynin khatar way waqad axbabtu waxaan jeclaystay buu yidhi markaa an ucalliqa inaan tacliiq saaro tacliiqu waa wax yar yacnii xoogaa yaroo marka faallayn ah tadkiratan inaan qoro tadkiro xusuusin fii daalika arrinkaa yacnii macrifada rasuulka ayaamihiisa inaan ka qoro litakuuna madkhalan ileyhi say u noqoto wax nebiga lagu sii gaaro ilaa markaad intan barato hadda cala nebigii waad ku gaaraysaan cidda uu yahay meesha uu ka yimid ahmiyadda uu adduunyada u lahaay yaad garanayn laakiin haddaadan waxba ka aqoonin ahmiyad adduunye oo u lahaa qofku ma garanayo walidaalika shaygu maahan keliya uu nebigu waa jeclaaday iskama ahane in la aqoonsado u baahan yahay saa darteed uma sahlana qof nebigu si kasta u bartay ee uu la weyn yahay waxa uu ka mudan yahayna yaqaano inuu inta warkiisa ka tago qof kale warkiisa oo hormariyo uma sahlanaanayso laakiin qofka aan isagu aqoon dhaba u yeelanin waxaa laga yaabaa nebiga iyo sheekhiisa inuu sheekhiisaba hormarya oo haddii sheekhu uu ku yidhaha war sidaa yeel uu leeyahay haddaan yeeli waayo khataraan gelayaan maalin leyla nahaarna rasuulkii baa wuxuu ku leeyahay saa yeel saa yeelin taasi danka ma laha xataa ma baqaayo ma cabsanaayo maxaa keenaya aqoon buusa u lahayn litakuuna madkhalan say u noqoto gelitaan ileyhi isaga loogu galo wa unmuudajan inay noqoto tusaale wa cawnan lahu kaalmo ay u noqoto qofka wa calayhi korkiisana markaa ay ku noqoto kaalmaysto ayb wa calallaahi ictimaadii alla iyo alla korkiisaa tiirsigaygu uu yahay wa ilayhi tafwiidii wastinaadii bandhigayga umuurahaykaan u bandhiganaya iyo midka aan ku tiirsanaya isaga weeyaan wa hiya mushtamilatun wa hiya ayaamaha rasuulka mushtamilatun waxay koobaysaa waad u koobsanayso calaa dikri nasabi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka nasabkiisa oo la xuso wa siiratihi oo la sheego wa aclaamihi isaga yacni waxyaabaha u gaarka ah khusuusiyaadkiisa wa dikri ayaami alislaam islaamka maalmihiisa in la sheego bacdahu isaga gadaashiisa ilaa yowmina haada ilaa maalinkannan maanta ah ayaamaha marka ayaamaha nebiga ama ayaamaha yani tawaariikhda islaamka taasay keenaysaa mima tamasu xaajatu dawil irabi xaajadaha kuwa u saaxiibkaa danahooda inta ay taabanayso ilayhi calaa sabiili اlikhtisaari si kooban in sha allahu tacaala yacnii maalmaha nebigu waxay koobsanayaan buu leeyahay nasabkiisoo la sheego taariikhdiisoo la faalleeyo iyo mucjizaadkiisii iyo maalmihii islaamka isaga ka dembeeyey in la xuso laakiin isaga taa hadda ma gelaayo kutubta kalaa gasho ayb maalimihi islaamka ilaa yowmina haada albidaaya wanihaayuu ku qoray taa iyada waxyaabaha laga sheekaynayana mimaa ah tamasu ay taabanayso xaajatu dawil irabi danaha kuwa u saaxiibkaa ah, danahoodu ay taabanayso ilayhi calaa sabiili اlikhtisaari in sha allahu tacaala dikru nasabihi sala اllahu calayh ali wasalam halkan marka wuxuu ka bilaabayaa nasabkiisa yuu sheegayaa huwa sayidu waladi aadam huwa nebigu sayidu waladi aadama aadam inta uu dhalay lab iyo dhadigba sayidka kii u ahaa ugu fadli badnaahu abulqaasim kunyadiisa abulqaasim baa leedaha nebiga abulqaasim wiilashiisa isaa ugu weynaa ayb wowna dhintay isagoo marka dabcan wiilashiisa o dhan waxay dhinteen qabla intaan nebigu intaanay qaan gaarin bay dhinteen ilmihiisa dhammaantood wiilashiisa yani gabdhaha unbaa marka isaga ka dib haray <clears throat> marka wuxuu leeyahay kunyada nebiga marka abulqaasimay ahayd abu ibraahimna waa la wariyey inay kunyadiisu ahaan jirtay laakiin abulqaasimtan baa axaadiidta aad ugu badan loona yaqaanay kunyadan marka abulqaasim qof kale inay la baxdo ma bannaano xukun bay leedahay marka kunyadii rasuulkan ku bilownay abulqaasim baa la dhihi jiray abulqaasimka inay cid kale la baxdo oo kunyo iskaga dhigtaa ma habboona oo nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi tasammuu bismii magacayga isku magacaaba moxamed waad la bixi kartaan walaa taktanuu bikunyatii kunyadeyda ha isku bixinina kunyada maya sababkay ku timid culammadu waxay yidhaahdaan nin baa wuxuu yidhi ya abalqaasim markaasuu soo jeestay rasuulka markaasuu yidhi adig kuuma jeedinay nin kalaan rabin oo abulqaasim la yidhaah nebigu marka dadka kale la mid ma aha markaa nebigu wuxuu yidhi aniga kunyadayda magacayda isu bixiya laakiin kunyada maya walidaalika alimaamu shaafici wuxuu qaatay muطlaqan inaysan bannaanayn kunyada nebiga in lala baxo abulqaasim muطlaqan ahlucilmiga qaar kalena wakhtigii nebigay gaar ku aheeday ahaan xilligii uu noolaa abulqaasim in lala baxo ma bannaanayn hadda mar haddii uu dhintay taasi waa tagtay ahayd qaar kale waxay yidhaahdeen magaca iyo kunyada in la jamciyaa la diidaa moxamed magaciisa inuu yahay abulqaasimna kunyo uu ka dhigto lama ogola isku soo duuduub nebigu si duuduuba u diiday marka in layska daayaa roono magacyo kale marka kunyooyin kale la raadsado ama abuu moxamed ama abuu cali ama abuu fulaan la raadiye abulqaasim layska daaya laakiin xadiidkaas sida caamkaa u tilmaamaya kunyooyinkana nebiga wuxuu dadka u bixi jiray kunyooyinka rasuulkaa dadka u bixi jiray xataa ilmaha yaryar een ilmaha qalin xataa kunia uu sii jiray abuu fulaan umu fulaana uu dhihi jiray shay carabtu taqaanaa waa ahaa marka carabta dhaqan ay lahayduu ahaa islaamkuna sugay dhaqan marka islaamka baxa ma aha ayb dhaqankan marka dhaqan aan la aqoonin haddii lagu tilmaamo ma wanaagsana maxaa yale dhaqan la yaqaan waay waaba dhaqanka islaamka kutubtay ku taallaa kuniyooyinka hadaad leedahay marka dhaqan soomaaliga iyo dhaqanka kutubaha ku yaalla kan soomaaligaa wanaagsanna de qaldan marka nacam dhaqankan iyo dhaqanka islaamka ee kutubaha ku dhigan kan kutubaha ku yaallaa asalsan walidaalika qof hadduu abu fulaan la baxo waxba ha ka sheegin iska daa adiga qofka xumaantiisa iyo maxaa iska galay iyo waxa bannaan abulqaasim waa kunyadiisii muxamadun huwa isagu sayidu waladi aadama weeyaan abulqaasim waaye muxamadun weeyaan wa axmadu waaye waalmaaxii weeyaan alladii kaas oo maaxigii fasiraya magacyadii rasuulkan ka bilaabayna ogow alladii midkaas oo yumxaa bihi اlkufru gaalnimada lagu tirtiray alladii maaxiga oo yumxaa lagu tiray bihi isaga qabiddiisa alkufru gaalnimadaa lagu tiray oo gaalnimada nebigaa lagu tiray calayh isalaatu wasalaam isagii baa zuuliyey oo ka adkaaday wاlxaashiru weeyaan alladii midka yuxsharu الnaasu ama yaxshuru الnaasa yaxshuru kulminayo annaasa dadka midka soo kulminayo sideeba usoo kulminaya isaga haddii uu isaga gadaashii saacaddii qiyaamaha ayuu u yahay calaamad nebiga calayh isalaatu wasalaam oo isagii haddii uu yimaadaba saacaddii unbaa soo dhow waay ayb waxaa kaloo loo dabdiyey alladii yuxsharu nnaas dadka ayaa lasoo kulminayaa caqibahu gadaashiisa s-aal waa leeyahay waalxaashiru alladii midka yaxshuru nnaasa dadka kulminayaba oo risaaladiisaaba waxay keenaysaa aakhir zamaankay daliil u tahay waalcaaqibu weeyaan magacyada nebiga alcaaqib weeyaan alladii caaqibka oo laysa bacdahu nebiyun nebi isaga ka dambeeya aanu jirin caaqib macnaheedu waxaa weyaan midka wax cirdinaayey isagaa wax cirdiye isaga lama cirdiyo oo isaga lagama daba yimaado rasuul isaga ka daba imaanayaa ma jiro waalmuqafii midkii raad raacayey isaga ayaa ambiyadii ka horreysay raadadkoodu raacaa laakiin nebi isaga ka dambeeyo raadkiisa raacayaa markan ma jiro oo haddii la yidhaha nebi ciise ka warran marka de nebi ciise laakiin nebinimadiisii waa ka horraysay rasuulka shareecada nebiga ayuu fulinayaa dabcan waa sax laakiin nebinimadiisa isaga iyo midda nebiga tiisa horraysay lidaalika nebigu khaatamu nebiyiin weeyaan wa nebiyu raxmati naxariista nebigeeda wa wa nebiyu tawbati magacyadiisa waa intaan oo dhane ogow wa nebiyu towbati towbada nebigeeda waay wa nebiyulmalxamati dagaalka nebigiisii waay waa nebigii dagaalka ayb ibnu cabdillaahi markaas u gudbay feeri marka magacyada rasuulku iyuu tilmaamay halkan ka tilmaamay magacyadaa marka nebigu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam aaday u badnaayeen kulligoodna waa wada tilmaamo waa wada tilmaamo isaga in lagu aqoonsadaana loogu tala laba nooc ay u qaybsamaan magacyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwo isagay gaar u yihiin cid la wadaagta male kuwana nebiyada kale ha la wadaago kuwa isagu uu gaar u leeyahay kuwa isagu uu gaarka u leeyahay waa moxamed axmed caaqib xaashim muqafii nebiyulmalxama lixdaa isagaa gaar u leh cid kaloo lagu magacaabo nebiyaalka kalaa ma jirto alxaashir iyo alcaaqib iyo almuqafi waa soo macneeyey nebiyulmalxamana dagaalka isagaa lagu farad yeelay nebiyadii kale iyaguma dagaal laguma farad yeelin intooda badanba ayb qaybta labaad ee magacyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa qayb ay nebiyada kale la wadaagaan laakiin isagu uu ka sito nebiyada kalea la leh laakiin isagaa tilmaanta markay noqoto uga horeeyo magacyadaa kale marka way badan yihiin kuwaas oo waa bashiir iyo nadiir iyo waxyaabaha lamidkaan ah. qofkii marka tilmaan kastoo nebiga lagu tilmaamay magac uga dhigana de magacyadu markaa laba boqol waaba ka badanayaan buu leeya alimaam ibnulqayim haddii tilmaan kastoo nebiga lagu tilmaamay magac looga dhigi lahaa laba boqolay kor u dhaafi lahayn magacyadiisu laakiin kuwan waa kuwa lagu magacaabay isaga ayb magacyo marka ibnu kaiir una sheegin baa jira waxaa ka mid ah almutawakil magacyadiisa almutawakil baa ka mid ahaa magacyada marka moxamed iyo axmed waa isku macno dhammaantoodna waxay keenayaan mahadin isaga la mahadiyey iyo inuu isaga alla mahadin badan yahay labadaa magac taasay tusayaan kow axmed kutubtii hore nebiyullaahi ciisa markuu nebiga bishaareynaya magacaa axmed buu ku bishaareeyey injiilka marka axmed baa ku dhigay wamubashiran birasuulin yaأtii min bacdi ismuhu axmed qur-aanku waa sheegayba ayb mutawakilna kitaabka towreed buu ku yaallay isaguna sida waa alimaam اlbukhaari uu warinaya ayb oo wuxuu leeyahay xadiidka bukhaari ku sugnaa cabdii addoonkayga samaytuhu waxaan ku magacaabay almutawakila waa nebiga calayh isalaatu wasalaam magacyadiisa waxaa ka mid a ah alfaatix alfaatix ilaahay subxaanahu watacaala hanuunka isagoo ku furay alamiin isagaa caalamka ugu xaqnimo badan amiin wax lagu tilmaamo waxaa ka mid a ah magacyadiisa addaxuuq alqataal waa laba magaco iyagoo wada jiro in la sheegan leeya addaxuuq alqataalu oo isagaa wuxuu yidhi ana daxuuku alqataal anugu waxaana mid furfuran qosol badan alqataalu oo dilis badan haddana dagaal badan laba macnoo marka waxaa weyaan xadiid nebigay ku soo aroortay ogow isagaana fasirayo waxa uu yidhi dadka mu'miniinta waan u farxad badanahay hortooda waan ku qoslid badanahay acdaadaydana waa dilis badanahay qofku marka ammaan waa dadka muminiinta ah inuu marka u jilicsan yahay u furfuran yahay cadowga cidda isaga ku ahna uu iska celin badan yahay oo karti uu leeyahay oo aan cid u soo dhowaanaysa aanay jirin labadaa marka nebigu asmaadiisa addaxuuku lqataalna way ka mid ahayd laba magacoo marka musdawaj ah waa iyaga haddii la yidhaha addaxuuk keliya ma macnihii labadan magac ma keenaayo macaanidooda alqataal keliya haddii lagu magacaabana t wuxuu noqonayaa nebi uu wax dilo keliya sidaana maaha sida loogu talagalay labadoodu markay wada jiraan ayay keenayaan ammaan laakiin midkood keliya haddii la xuso yacni ammaan ma noqonayso ismaada nebigu marka qaybahaasay u qaybsantaa huwa sayidu waladi aadama abulqaasim kunyadii weeyaan magaciisu waa magacyo badan buu lahaa muxamadun wa axmadu walmaaxii weeyaan maaxigan in la fasiro u baahan yahay walmaaxii midkii tirayey muxuu tiraana shirkiga iyo kufriga diintii nebi moxamed iyo shirki meel islama soo gelayan markuu bilaabayba wuxuu ka bilaabayba amarkii la amray iyo wuxuu ka bilaabayba shirki la dagaalamay ahayd meel ma wada istaagin marka marnaba walmaaxii isagaana yidhi ana anigu waxaan ahay maaxi alladii yamxu llaahu bi alkufra ilaahay aniga ayuu kufriga sababkaygu ku tirtirayaa kufriga ku tirtiriddana waxaa laga wadaa kufrigii baan ka adkaanayaa jasiirat alcarab waa ka tirtiray nebiga kufriga oo alkufru bimacnaa marka kaafiriinta in loo jeedo walmaaxii weeyaan alladii yamxaa kan lagu tirayo bihi isaga sababkiisa ama isaga qabidiisa alkufru gaalnimadaa lagu tiraa waalxaashiru weeyaan alxaashir alladii yaxshuru اnnaas midka dadka soo kulminaya oo isagii mar hadduu yimaado saacaddii baaba ka dambayso wa marka dadkiiba uu qiyaamihii usoo kaxaynaya nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkii nebigana wuxuu ahaa bucidtu ana wasaacatu ka haatayni aniga iyo saacadda sidan annagoo ahana la soo saaray in kaadad latasbiqunii saacaddu waxay ku dhowaatayba inay iga soo hormartaba aniga labadiisa farooduu sidaa yidhi marka aad bay isugu dhowaayeen isaga iyo xashriga dadka kulminta dadka lasoo kulminayo waalcaaqibu caaqib magacyadiisa caaqib ayaa ka mid ah alladii laysa bacdahu nabiyun caaqib maxaa laga wadaa alladii midka laysa bacdahu gadaashii nabiyun uusan ahaanaynin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa cirbiyey dadka ee ambiyada maahane isaga gadaashiisa nebi cirbinayo ka daba imaanaya ma leh siday gaar u yihiin magacyadaanan maaxiga marka laga reebo maaxigu ambiyada dhammaantood waa lagu tiray kufriga laakiin isagii baa marka mar walba ka sii sito wlmuqafii almuqafii midkii raad raacayey ambiyada isaga ka horaysa raadkooda isagaa raaco laakiin isaga nebi gadaashiis imaanaya oo lasoo diraayo ma jiro oo isaga raacayo marka raadkiisa oo isaga marka tanna macaanida caaqibkii unbay ku macno dhowdahay middan wa nebiyu raxmati naxariista nebigeeda waayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuma aanan soo dirin adiga ilaa naxariis inaad caalamka u tahay maahan mu'miniintu naxariis bowba u ahaayo waa la garan karaa gaaladuna culammadu waxay leeyihiin gaalada ahlu kitaabka oo kale naxariis u ahaa way ku hoos noolaayeen ma dulmi jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yahuuddu cahdiga uu nebiga siiyo ay la galaan waa uga soo bixi jira inay iyaga baabi'iyaan maahan walidaalika ilaahay markuu leeyahy duribat calayhim udillatu aynamaa tuqifuu ilaa bixablin min allaahi wa xablin min annaas nebigaa lagu fasiray yahuuddu inay dad un ku nool yihiin xariggood ama in alla subxaanahu tacaala xariggii ay ku nool yihiin maahan si kale uma taagna markaa xarigga alla waa markay toosan yihiin marka kalena cahdi iyo dad un inay ku joogaan wey marka xablin min annaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu heshiisyada la galay intii iyaga lagu lahaa hadday gutaan isaga ma dulmin jirin naxariis u ahaa marka mushrikiintuna naxariisu u ahaayo intaa had iyo jeer diintii unbuu markaa ka dabawaday ibnulqayimna macno kalou sii sheegaaba halkan oo gaaladu xataa hadday gaalnimo ku dhintaan isuu naxariis unbuu u ahaa waa kuwa uu la dagaalamayay naxariis ayuu u ahaa maxaa yeeley hadday sii noolaa lahayn gaalnimo lay siyaadsan lahaayeen inuu dilo yaa u roon intay gaalo iska ahaan lahaayeen macnahaas marka zaadka uu ku sheegaya zaadulmacaadka wa nebiyu tawbati towbada nebigeeda way towbanaad isagii baa marka dadka amray waana ugu tawbad badnaa dadka yaa ayuha annaas tuubuu ila allah wardadow ilaahay usoo noqda fa innii atuubu ila allahi fi lyowmi miata mara aniga ilaahay waxaan u towbad keenaan usoo laabtaa maalinkii boqol jeer nebiyu tawba waay marka towbadii isagaa lagu furay oo dadki isagii baa ku hanuuniyey towbadii wa nebiyulmalxamati dagaalka nebigiisii waay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebinimada nebinimadiisa waxaa weheliyey dagaal uu dagaalami jiray acdaa'diisuusa la dagaalami jiray acdaa'diisa ayuu markaa la dagaalami jiray oo uu hubka u haystay oo dacwadiisa ka hor wareegi waayey ama isaga la dagaalami jiray nebiyulmalxama walidaalika waana bishaareeyeyba ummaddiisu dagaallo waa weyn oo hore loo arag inay gaalada la gelayaan xataa aakhiri zamanka ilaa kan ugu dambeeya marka uu dajaal la dagaalamo maca ciisa nebiyullaahi ciisa ma ciisa malxamada iyo marka dagaalku sida uu yahay umbaa umbaa yacnii la eegayaa maahane dagaalku sidiisa diinta ka mid ma ahan lama dhihi karan oo qur-aanka suurado fara badan baa tilmaamaya laakiin isagii baa wuxuu u baahan yahay siiradii rasuulka inuu raaco hadduu siiradii nebiga raaco waa fiican yahay bal nebigaa magaciisu nebiyulmalxama uu ahaaba ibnu cabdillaahi markaa wuxuu ka dambeeya wuxuu gelayaa nebiga aabihii iyo adeeradii iyo yuu ka sheekayn doonaa wabilahi towfiiq wsal alla w slam calaa nabiyina mxamed wcala alih sabi slm